alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyihi اlkariim muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin ama bacdu casharkeennaani waa kii saddexaad oo ka mid a kitaabkii al-usuulu اthalaathatu wa adillatuhaa ou iska lahaa muxamed ibnu cabdilwahaab ibnu sulaymaan atamiimi raximah llahu tacaala waxaynu ka soo baxnay saddexdii asal oo kitaabku uu ka koobnaa asalkii koowaad oo macrifatullaahi ahaa asalkii labaad ayaynu gelaynaa al aslu thaani asalka labaad macrifatu diini lislaami islaamka diintiisa barashadeeda weeye bil adillati adilla ahaanna lagu barto diintii islaamkaad baranaysaa adilladeediina waad baranaysaa xukumkaani waa xalaal ama waa xaaraam waxaa u deliilah aayaddan ama xadiidkan macrifatu diini lislaami islaamka diintiisa oo la barto barashadeeda macrifatu diinil islaami islaamka diintiisa barashadeeda weeye bil adillati adillana lagu barto wa huwa islaamku islaamkii baa la fasirayaa al istislaamu waa isdhiibid lillaahi ilaahi la isu dhiibo si fiican u dhegaysta al istislaamu waa isdhiibid lillaahi ilaahi la isu dhiibo wax allaala awooddaada oo idil qalban wa qaaliban ilaahay baad isu dhiibaysaa ilaahay baad isu dhiibi maxaad isugu dhiibaysaa bitawxiidi keliyeelid ilaahay baad keli yeelaysaa xuquuqdiisa asaga u khaaska cidna ugu dari maysi iyo wal inqiyaadu u hoggaansan lahu alle loo hoggaansamo bitaacati daacadiisana loogu hoggaansamo in la yeelo oo warkiisa la yeelo kitaabka hore waxaad ku arkaysan atiicullaaha wa atiicu rasuula soo maahan ilaahi yeela warkiisoo qaata rasuulka warkiisana qaata sala allahu caleyhi wasalam marka wal inqiyaadu hoggaansan lilaahi ilaahi loolahu alle loo hoggaansamo maxaa loogu hoggaansamayaa bidaacati daaco in warkiisa la qaata ah iyo walbaraa'atu ka bari noqosho min ashirki shirkiga laga bari noqdo iyo wa ahlihi shirkiga dadkiisaba wa huwa islaamku halaathu maraatiba saddex darajo ayuu leeyahay buu yidhi halaathu maraatiba saddex martabadood ayuu leeyahay islaamku maxay yihiin saddexdaas al-islaamu waal-iimaanu wal-ixsaanu saddexdaa ayuu u qaybsamaa ama waxaad odhan kartaa wahuwa diinta islaamku halaathu maraatiba saddex darajo weeye al-islaamu waal-iimaanu wal diintu saddexaasay ka koobantah waa hagaag intaa yarta ah wuxuu ku sheegay musanifku laba qodob kow horta islaam maxaa la yidhaahdaa wuxuu ku yidhi islaam waxaa la yidhaahdaa al istislaamu lilaahi bitawxiidi waalinqiyaadu lahu bitaacati waalbaraa'atu min ashirki wa ahlihi saddexdaa waxyaalood buu ku tilmaamay islaannimadii al istislaamu waa in la isu dhiibo lilaahi alle maxaad isugu dhiibaysaa bitawxiidi keliyeelid wal inqiyaadu in loo hogaansamo lahu alle maxaad ugu hogaansamaysaa bidaacati yeelid aad warkiisa iyo ama awaamirtiisa qaadanaysa iyo walbaraa'atu in bari laga noqdo ka baraa'a qaadasho ah walbaraa'atu ka bari noqosho beri laga noqonayo min ashirki shirkiga iyo wa ahlihi dadkiisa shirkigu waa gaalnimo gaalnimadii iyo dadkii ku jirayna beri laga noqdo wa huwa marka islaamka diinta islaamku halaadu maraatiba saddex martabaduu leeyahay saddex darajo u qaybsamaa alislaamu islaamnimo iyo waliimaanu iimaan iyo walixsaanu ixsaan soo saddex ma aha wa kullu martabatin martabad kasta iyo darajo kasta laha ayada waxaa u sugnaaday arkaanun tiirar tiirar ay ku taagan tahay ayay martabad walba leedahay islaamku tiirar buu leeyahay arkaanul islaam loo yaqaan iimaanku tiirar buu leeyahay iimaan loo yaqaan ixsaanku tiirar buu leeyahay arkaanul ixsaan loo yaqaan marka saddexdaa miqolo mid walba ruknigiisa ayuu leeyahay fa arkaanul islaami islaamka tiirarkiisu khamsatun shan weeye islaamku tiirarka uu ku taaganya tiir waxaa la yidhahdaa miiskan soo luga kuma taagna lugahaas haddii la jara ka warrama wuu dhacayaa soo maa islaamka aan haysanno tiirar buu ku taagan yaha marka tiirarkaas ayagaa hadduu islaamku waayo dee islaan jiri maayo marka arkaanta iyo tiirarka luqada soomaaligana waa waa waa tiir rukni waa tiir arkaanna waa tiirar fa arkaanu lislaami islaamka tiirartiisu tiirarkiisu khamsatun shan weeye shahaadatu an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin qirid la qiro weeye ila allaahu alla maahane wa anna muxammada nebi muxammedna rasuulullaahi rasuulka alle inuu yahay la qiro wa iqaamu salaati salaada ogiddeeda weeye iyo wa itaa'u zakaati sakada bixinteeda iyo wa sawmu ramadaana bisha ramadaan soonkeeda iyo wa xaju beytillaahi ilaahay gurigiisa in loo qasdoo la aado alxaraami ee xurmada leh arkaanul islaamki waa shantaa shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulullaahi waa kan koobaad waa inaad ilaahay qirtid ilaahaya xaq aho keligiisa inuu yahay nebi muxamedna inuu yahay rasuulkii allah xaq aha sal alla aleyh wasalam waa hal xabbay isleeyihiin waa rukniga koowaad kan labaad waa maxay wa iqaamu salaati salaadda in la ogo si wanaagsan loo tukado kan saddexaad waa maxay wa itaa-u sakaati sakada in la bixiyooo dadka xoolahoodu ayse ka gaareen masaakiinta ay caawiyaan oo saka siiyaan sadaqadii sakadii waajibkaahd ahayd weeyaan baana loola jeedaa wa sawmu ramadaana bisha ramadaan in la soomo cuntooyinka iyo cabitaanka iyo waxyaalaha soonka jabiya afka laga haysto oo laga af haysto wa xaju beytillaahi ilaahay gurigiisa in la aado oo loo xajiyo gurigii alxaraami ee xurmada lah alxaraami ee xaaraamtaha ha u qaadan alxaraami ee xurmada lah waa guri ilaahdo xurmo leh in lagu xadgudbaana ay xaaraam tahay shantaa rukni oo arkaanul islaamka ah buu mid walba wuxuu rabaa inuu deliil u sheego wuxuu kaloo rabaa shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullahna inuu kuu fasiruu rabaa wuxuu ku yidhi fa daliilu shahaadati shahaadataynka oo shahaadatu an laa ilaaha ila allaahu shahaadadaas ayadaah towxiidkaa daliilkeedu qowluhu ilaahay hadalkiisa weeye tacaalaa sarreeya uu yidhi shahida wuxuu ka markhaati kacay allaahu alle annahu amar yashaaniye laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaa huwa asaga maahane ilaahi asagaa wuxuu isaga markhaati kacay ilaah xaq ah oo cibaado mutaystaa inuusan jirin ilaa asaga maahane kow waalmalaa'ikatu malaa'igtuna sidaasay ka markhaati kacday wa ululcilmi dadka aqoonyahankaana sidaasay ka markhaati kaceen oo diinta ilaahay aqoonta u leh qaa'iman xaalo uu yahay alla mid u taagan bilqisdi cadaalad ilaahay cadaalad buu ku taagan yahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa asaga maahane alcasiizu alla waa midka qaalibka ahoo addoommadiisa ka adag alxakiimu ee maamulka wanaagsan aayaddaani ilaahay waxaa looga markhaati kacayaa waa laba qodob maxay yihiin alwaxdaaniya annahu laa ilaaha ilaa huwa waa waxdaani kelinnimo kow qodobka labaadna waxa weeye alqiyaamu bilqisti ilaahay inuu cadaalad ku taagan yahay soo labadaba aayaddu kuma qorran laa ilaaha ilaa huwa kow qaa'iman bilqistina gadaal bay ku jirtaa labadaa waxyaalood baa aayaddaanu ilaahay uga markhaati kacaysaa inuu keligii yahay hadday noqoto cibaadada asmaadiisii iyo sifaadkii rubuubiyadiisii iyo khalqiga afcaalulcibaad addoommada afcaashooda inuu asagu sameeyo intaba waa ku keligii cidna lama wadaagto marka waa waxdaaniyo laa ilaaha ilaa huwa qaybta labaadna alqiyaamu bilqistiyo qaa'iman bilqisti labadaa waxyaalood ilaahay yaa uga markhaati kacay kow asagaa isaga markhaati kacay labo malaa'igtaa uga markhaati kacday saddex dadka aqoonyahanka yahanka aho diinta ilaahay bartay baa uga markhaati kacay halkaasaa waxaad dareemaysaa in diinta ilaahay la bartaa fiicnaanta ay leedahay oo maxaa laga qaadan wax addoon uu ka markhaati kaca wixii ugu weynaa ugu sharaf badnaayoo ah ilaahay waxdaaniyadiisa buu ilaahay wuxuu u markhaati gashanayaa dadka aqoon-yahanka diinta bartay saas maa qof jaahiloon diinta aqoonin ilaahay ma markhaati gashan oo ma odhan kelinnimadeeda iga markhaati iga markhaati noqo waxaa labaadoo ku tusinaya in diinta la barta wanaagga ay leedahay malaa'igtii wanaagsanayd baa isku meel lagu sheegay iyo aqoonyahankii iyo ilaahay markhaatigiisii baa lagu ag sheega marka qaa'iman bilqisti saddexdaa qoloba waa ka markhaati kaceen allaahu waxdahu kow malaa'igta labo aqoonyahanka culummadaa saddex saddexduba ugu dambayn aayaddu waxay ku gabagabowday alcasiizu alxakiimu alcasiizu waxay munaasab u oo ay ku beegan tahay waxdaaniyada ilaahay ilaahay waa keligii waa alle casiis oo xoog badan cid ka hor imaan kartana lama arko alxakiimuna waxay ku aadan taha oo u munaasab taha qaa'iman bilqisti ilaahay waa mid cadaalad u taagan waa xakiim fal suuban oo wax walba meeshay ku habboon yihiin buu dhigaya shahiidda wuxuu ka markhaati kacay allaahu alle annahu amar yashaaniye laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaa huwa asaga maahane waalmalaa'ikatu malaa'igtuna sidaasay ka markhaati kacda wa ululcilmi dadka aqoonyahankaana sidaasay ka markhaati kaceen qaa'iman xaalou yahay ilaahay mid u taagan bilqisti cadaalad laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa asaga maahane alcasiizu alla waa midka qaalibka ah oo addoommadiisa ka adag alxakiimu ee maamulka wanaagsan wa macnaaha laa ilaaha ila allahu rabaa inuu macneeyo aad ugu fiirsan wa macnaaha laa ilaaha ila allaahu macnaheedu laa macbuuda kulla caabudo bixaqin xaq lagu caabudaa ma jira weeye ila allaahu alla maahane waxdahu keligii wax xaq lagu caabudoon alla ahayn ma jiro haddii nebi ciise qolyahan kiristaanka ahi ay caabudeen xaq kuma caabudin baatil bay ku caabudeen nebi ciise waa nebi ilaahay ilaah ma aha marka laa macbuuda kulla caabudaa bixaqin xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa asaga maahane ila allaahu alla maahane waxdahu keligii halkaa waxaa ii qoran waxaddu nafyi min alihbaati laa ilaaha naafiyan soo saa idiin qori maayo nusakhda qayb baa waxay qoraan xaddu nafyi min alihbaatida kuma maba qoraanba maba qoraanba nusakhda qaybo ka mid oo badan oo nusakhda kitaabkan ka mid ah waxay qoraan laa ilaaha naafiyan marka wa xaddu nafyi diidmada xadkeeda laa ilaaha soo diidmo ma ah ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu alla maahane laa ilaaha marka waa diidmu wixii marka waa xaddu nafyi diidmada xadkeeda iyo soodinteeda min al ihbaati yeelitaanka wax la yeelaya laga anfiyey laa ilaaha wey laa ilaaha naafiyan xaalo uu yahay qofku mid anfinaya laa ilaaha leh jamiican maa shay dhammaantii yucbadu la caabudo min duuniillaahi alla sukadi ila allaahu min duunillahi alla sukadi khalaas wax kasta oo la caabudo ilaahay ka sokay waa diidaysaa waxaad leedaha mada ma mutaysna ilaahnimo waxaddu nafyi diidmada xadkeeda min al ihbaati sugitaanka la diidayo ilaahnimo la sugo ilaah keyrkiina loo sugo laa ilaaha weeye naafiyan xaalo uu yahay qofku mid diidaya jamiica maa shay dhammaanta yucbadu la caabudo min duunillahi alla sukodi ila allaahuna muhbitan xaalo uu yahay mid sugaya alcibaadata cibaadada lilaahi alle waxdahu keliga xaalo uu yahay laa shariika cid wax la wadaagtaana lahu alla aysan u sugnaan fii cibaadatihi cibaadadiisa cid cibaado la wadaagta ma leh marka laa ilaaha ila allaahu laba rukni bay ku dhisantaho mid waa nafyi diidmo waa ke waa laa ilaaha midna waa ihbaat oo waa sugid waa ila allaahu macnaheedu waa maxay wax allaala wixii cibaadaahabaad waxaad ka anfiday ilaahay wixii ka soo haray yaad u sugtay allah baad u sugtay ila allaahu muhbitan xaalo uu yahay qofku mid sugaya alcibaadata cibaadada lilaahi alle waxdahu keliya xaalo uu yahay laa shariika cid wax la wadaagtaana lahu alla aysan u sugnaan fii cibaadatihi cibaadadiisa kamaa sidii annahu alle laa shariika lah halkaa muxuu idiin qoraya kamaa annahu kamaa annahu laa lahu shariikun buu i qorayaa saas maa kamaa annahu sidaa asaga laa shariika cid wax la wadaagtaaye lahu asaga aysan u sugnaan fii mulkihi boqortooyadiisa iyo lahaanshihiisa saasaa saxa ah kamaa annahu sida alle laa shariika cid la wadaagta lahu asaga aysan u sugnaan fii mulkihi lahaanshihiisa iyo boqortooyadiisa yaa ina abuurtay allah ilaahay ma cid baa kulala maya cibaadadana cidi lama leh wa tafsiiruhaa laa ilaaha ila allahu tafsiirkeeda tafsiiruhaa haada xaggee loo celinaya damiirka laa ilaaha ila allahu wa tafsiiruhaa kalimatu tawxiid tafsiirkeeda alladii tafsiirkaas oo yuwadixuhaa caddaynaya qowluhu ilaahay hadalkiisa weeye tacaalaa sarreeye uu yidhi wadkur dadka u sheeg id waqti qaala uu yidhi ibraahiimu nebi ibraahiim waid qaala ibraahiimu wey lakiin marka la macnaynayo wadkur dadka u sheeg id waqti qaala uu yidhi ibraahiimu nebi ibraahim liabiihi aabbihi uu ku yidhi iyo wa qowmihi tolki innanii anugu baraa un beri baan ka ah mimaa waxa tacbuduuna aad caabudaysaan waxa aad caabudaysaan oo asnaam ah beri baan ka anugu ila ladii allihii baana beri ka ahayn fataranii i abuuray ila ladii kii maahane fadaranii abuuray fa innahu alle sayahdiini wuu hanuunin doonaa wa jacala ilaah wuxuu ka yeelay haa kelimadda towxiidka kelimatan kelimad baaqiyatan baaqi ahaanaysoo sii jiraysa fii caaqibihi nebi ibraahim ciribtiisa dambe oo carruurtiisa ah lacallahum say yarjicuuna u noqdaan oo ilaahay ugu toobad keenaan nebiyullaahi ibraahim aabbihii iyo tolkii markuu tawxiidka ugu yeeray oo qaybo badan oo ka midu ay diideen wuu wuxuu yidhi mar haddaad tawxiidka iga diideen ilaahina waxay yidhahdeen waa caabudaynaa asnaamtana waa caabudaynaa waa isla wadaynaa wuxuu yidhi waxyaalahaad caabudaan oo ilaahina qayb ka caabudaan asnaamtana aad qayb ka caabudaan wax allaala waxa asnaamaad caabudaan bari baan ka ah laakiin ilaahiga aad caabudaan oo dhanka kale cibaadadiisa shirkiga aad ku wadaan anugu isagaan caabudayaa laakiin asnaam wax ugu dari maayo ila ladii fadarani kii abuuray maahane waxaan kale beri baan ka ah ilaahina isagaa i hanuuninaya wa jacala ilaahay wuxuu ka yeelay haa kelimadda towxiidka kelimatan kelimad baaqiyatan sii jiraysa fii caqibihi nebiyullaahi ibraahim caruurtiisa dhexdooda caqiba waxaa loola jeeda waa durriyaddii iyo awlaaddii u dhaloo ka farcantay nebi maxamed baa ka mid ah sal lla alyi wasalam nebi ismaaciil baa ka mid ah sal alla alyi wasalam aynagana ka mid ah duriyadii nebi ibraahim waahay ma la fahmo qodobkaa mar haddii sidaa la yahay ummadda nebi ibraahim ku abtirsata laga waayi mahayo qof laa ilaha ila allahu yidhaahda qayb gaalaa ha la helo laakiin ma dhacayso ummaddii nebi ibraahim ku abtirsanaysay in laga waayo qof laa ilaaha ila allahu yidhahda qayb un baa la heli ilaahay marka wuxuu ka yeelaa kelimad sii jiraysa fii caqibihi ciribtiisa dambe oo loola jeeda carruurta lacallahum se yarjicuuna ilaahay ugu soo noqdaa wa qowluhu ilaahay hadalkiisaa u daliila tacaala sarreeye uu yidhi qul waxaad dhahdaa nebi maxamedow yaa ahlal kitaabi kitaabka dadkiisiiyow ahlulkitaabku waa yuhuud iyo kristaan yuhuud iyo nasaaro weeye tacaalow kaalaya ilaa kelimatin kelimad u kaalaya kelmaddaasoo sawaa'in siman baynanaa annaga iyo wa baynakum idinka dhexdiinna kelmad aan u simannahay inteenaan hadda u fiiriya laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuul miyaynu kala xignaa qof walbao odhan karaa waana ku dhaqmi karaa ilaahay cid nasab iyo abtiris ugu tagtaana ma jirto mar hadday sidaa tahay waa kelmad loo wada siman yahay oo u kaalaya ilaa kelimatin kelimad sawaa'in siman baynanaa annaga iyo wa baynakum idinka dhexdiinna oo maxay tahay kelmaddaasu allaa nacbuda wa huwa kelmaddaasi allaa nacbuda inaanaan caabudin weeye ila allaaha alla maahane ilaahay mooye cid kale yaynaan caabudin walaa nushrika waa inaynaan la wadaajin bihi alla shay-an waxba walaa yattakhida waa inuusan yeelan bacdunaa qaarkeen bacdan qaarka kale arbaaban rabbiyaal min duunillaahi alla sukadi waa inaynaan inagu iscaabudin dadka qaar baa waxay sameeyaan qayb kaley caabudayaano dada ilaahay ka dhiganayaan haa fircoonoo kale soo dad kuma odhan anaa ilaahiina ay caabuda isagay caabudi jireen nebiyullaahi maxamedna wuxuu leeyahay oo ilaahay u soo dejiyo qur-aankii ka mid ah walaa yattakhida inuusan yeelan bacdunaa qaarkeen bacdan qaarka kale arbaaban rabbiyaal iyanaan rabbiyaal iska dhigan min duuni illahi alla sukadi fa in tawallow towxiidkaa hadday ka jeensadaan faquuluu waxaad ku dhahdaan gaaladii ahlu kitaabka ahayd ishhaduu markhaati kac oo ka markhaati noqda biannaa annagu muslimuuna inaan nahay kuwo oo ilaahay u hoggaansamay haddaad idinku diideen towxiidkii annagu muslimiin baan nahaye nooga markhaati kaca inaan muslimiin nahay bas khalaas yuhuuddaa waxay yidhaahdeen maxamedow waxaad rabtaa sidii waxaa weeyaan ciise loo caabuday in adna laguu caabudo kiristaankiina waxay yidhaahdeen maxamedow waxaad rabtaa sidii cusayriya loo caabuday in adiga laguu caabudo ilaahay hawshaasuu ka jawaabaya wuxuu leeyahay maya nebi maxamedow waxaad ku dhahdaa anugu makhluuq cibaadada idinkugu yeeri maaye waxaan idinkugu yeerayaa cibaadada ilaahay oo keli ah kelimadaan u simannahay oo laa ilaaha ila allaahu ah yaynaan iscaabudin aynagu qaarkeen qaarka kale yuusan rabbi ka dhigan sidaasuu leeyahy marka wa daliilu shahaadati anna muxammadan rasuulullaahi wa daliilu shahaadati anna muxammadan nebi muxamed daliilka sheegaya in looga markhaati kaco rasuulullaahi rasuulkii alle inuu yahay qowluhu hadalka alla weeye tacaala sarreey uu yidhi laqad jaa'akum waxaa idiin yimid rasuulun rasuul rasuulkaasoo min anfusikum naftiinna ka tirsan nebi maxamed nafteennu ka tirsan yaasee innaguna bani aadam baa nahay asna waa bani aadam carab baa lala hadlayaa ummadda dhanna waa soo gelaysaaye nebi idinka idinka tirsan oo aad isdhasheen oo bani aadam ah oo aan cid kale ka tirsanayn baa idiin yimid rasuulkaasoo casiizun ay ku adag tahay calayhi dushiisa maa canidtum dhibkiinna maa canidtum dhibkiinna alcanad waa dhibka wax allaala wixii ummadda islaamka dhibaya nebi moxamed aad buu uga xumaanaya waa diidanaa waa ku adkayd arrinkaasu ma oggolayn xariisun wuxuu ku dadaalayaa calaykum dushiinna bilmu'miniin mu'miniinta wuu idinku dadaalayaa saad wax u noqon lahaydeen oo akhriya adduunba u liibaani lahaydeen ra'uufun mid naxa dhimrin badan weeyo turitaan badan raxiimun ee naxariis badan culummada qaar baa waxay yidhaahdeen laba magac oo ilaahay uu leeyahay ruux bani aadam oo ilaahay isugu daray ma uu jiro waa nabi maxamed kahin sal aley wasalam qur-aanka ilahay wuxuu ku sheegay in allaha binnaasi la ra'uufun raxiim isagaa isku tilmaamay ilahay inuu yahay ra'uuf raxiim nebi maxamedna halkaan maxaa lagu magacaabay ra'uufun soo ma jeeda maxaa ku magacaaban raxiimun ruux kale oo bani aadam ah oo ilaahay labadaa magacoo asagu uu leeyahay uu u jamciyey oo aan nebi moxamed ka ahayn ma jiray leeyihiin culamada qaar ka mid calayhi ah, salaatu wasalaam marka nebigeennu muxuu kulansaday horta waa bani aadam malaa'igna ma aha cid kalena ma ah min anfusikum labo casiizun waxaa ku adag oo dhibaya calayhi dushiisa maa canitum idinka wixii idin dhibaya asna way dhibayaana way ku adagta xariisun calaykum wuu idinku dadaalayaa bilmu'miniina mu'miniinahi wuu idinku dadaalayaa saad waxu noqon lahaydeen ra'uufun waa mid idiin dhimrinaya oo idiin turaya raxiimun idiin naxariisanaya waa xagga daliilka taasu marka waa yahay macnaheed wa macnaa shahaadati anna muxammadan rasuulullaahi wa macnaa shahaadati anna muxammadan nebi muxamed in looga markhaati kaco rasuulullaahi rasuulkii alle inuu yahay macnaheedu waxa weeye daacatuhu nebiga in lagu yeelo fiimaa wixii amara uu faray rasuulka ilaahay wuxuu ku faray waa inaad yeesho kow daacatuhu fiimaa amar labo wa tasdiiquhu rumayntiisa weeye fii maa shayga akhbara uu ka warramay wax cadaab la yidhahda ma jirtaa yaa cadaab wax la yidhahda soo ma jirto rasuulkaa inoo sheega weli maynan arag waa rumaysanna malaa'ig baa jirta weligiin malag ma aragteen waa rumaysantihiin maxaa dhacay ilaahay iyo rasuulkiisaa inoo sheega waa rumaysanna jannaa jirta miyaad aragteen jannadii weli ilaahay iyo rasuulkiisaa inoo sheego waa rumaysanna qiyaamaa dhici doontaa leeyihi weligiin qiyaamo ma aragteen dhacday miydaan arag ilaahay iyo rasuulkiisaa inoo sheegay waa rumaysanna wa tasdiiquhu rumayntiisa weeye fii maa shaygii loo rumeeyey akhbara uu ka warramay wax qaybiyoo dhacay ama taariikh horoo dhacday ha noqoto wajtinaabu maa shay in laga fogaado weeye wajtinaabu maa shay ka fogaanshihi weeye nahaa uu reebay canhu wa zajara uu diiday nahaa canhu uu reebay zajara waxaa loo yaqaanaa qofka markaas shaygaa u diidid haddana aad canaan iyo gulgul u raacaysa waad tira ka leexo ha taaban ka fogow nebigu marka wuxuu reebay ka fogow sala allahu calayi wasalam wuxuu canaan kuu raaciyo kaaga kaa fogeeyana iska ilaali uu ku canaanto sal allahu caleyhi wasalam wajtinaabu maa shay ka dheeraanshihii weeye nahaa uu reebay canhu xaggiisa nebigu sal alla aley wasalam nahaa nebigu uu reebay canhu shayga xaggii oo wasajara weliba uu diidayoo canaantay wa anlaa yucbada wa inaan la caabudin allaahu alle ilaa bimaa shaygii maahana sharaca uu sharciyeeyey haddii lagu su-aal ah shahaadatu anna muxammadan rasuulullaahi macnaheedu maxaa waaye waxay kulansatay saddex shay daacatuhu fii maa amara nebiga in lagu adeeco wuxuu faray wa tasdiiquhu in loo rumayntiisa fii maa shaygii akhbara uu ka warramay loo rumeeyo ama wax horoo taariikh ahaan asaga ka horreeya ha noqoto nebi muusuu ka warramay nebi ciisuu ka warramay kulli waa ka horreeyen wuu ka warrama ama wax mustaqbaloo imaan doona ha noqoto sida kuwii haddaan aan sheegno saacadda qiyaame iyo jannada iyo naarta iyo qodobka saddexaad waxaa weeye wajtinaabu maa shay ka dheeraanshihii weeye nahaa rasuulku uu reebay canhu shayga xaggi wa zajara uu diiday wa anlaa yucbada waa inaan la caabudin allaahu alle ilaa bimaa shaygii maahana sharaca uu sharciyeeyey ilaahay wixii uu sharciyeeyey baa rasuulka lagu raacayaa sala allahu caleyhi wasalam wa anlaa yucbada waa inaan la caabudin allaahu alle ilaa bimaa shaygii maahane sharaca nebi maxamed uu sharciyeeyey sal alla wasalam dariiqa aad ilaahay ku caabudaysaa waa dariiq uu nebi moxamed kuu sharciyey ilaa bimaa sharaca wuxuu nebigu sharciyey sal alay wasalam oo sharaca faacilkeedu waa damiir huwa ah oo nebiga u noqonaya wa daliilu salaa halkaa waxaan kaga baxnaa arkaanulislaamkii qeybtii ugu horraysay shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muxamedan rasuulullah macnaha shahaadatu an laa ilaha illa allah waa la sheegay nafyiyo ihbaatba waa la sheegay anna muxamedan rasuulullaahi macnaheedana waa la sheegay daliilkeedana waa la sheegay wa daliilu salaati salaada daliilkeeda iyo wa zakaati zakada iyo wa tafsiiru towxiidi towxiidka fasiridiisa waa saddex qodob salaada daliilkeeda kow zakada daliilkeeda labo tafsiiru towxiidu tawxiidka in la fasiraa saddex qowluhu tacaala ilaahay hadalkiisa weeye wamaa umiruu dadka lama amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan maahaane allaaha alle mukhlisiina xaale yihiin kuwa u baraxtiraya lahu alle addiina diinta oo cibaadadii ah xunafaa a xaale yihiin kuwa iilanaya oo leexanaya xaggee ka leexanayaan diimaha xunxun wa yuqiimuu inay toosiyaan maahe wax kale lama farin asalaata salaada wa yu'tuu inay bixiyaan maahe wax kale lama farin azakaata zakada wadaalika arrinkaasaana diinulqayimati diintii toosnayd ah toosnaanta diinteedii taas weeyaan aayaddaana waxay sheegtay towxiidkii wamaa umiruu ilaa liyacbudu liyacbudullaaha mukhlisiina lahu diina xunafaa'a waa towxiidkii intaasu wa yuqiimu salaatana waa salaadii wa yu'tu zakaatana waa zakadii marka waxay ka hadashay towxiidkii iyo salaadii iyo zakadii wadaalika arrinkaas arrinkee salaadoo la toosiyo iyo sakadoo la bixiyo iyo ilaahyo la wixdo baa diinulqayimati toosnaanta diinteedii ah wamaa umiruu dadka lama amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan maahana allaaha alle mukhlisiina xaale yihiin kuwa u baraxtiraya lahu alle addiina diinta iyo cibaadada xunafaa'a xaale yihiin kuwa iilanaya oo diimaha xunun ka leexanaya wa yuqiimuu inay toosiyaan maahana wax kale lama amrin asalaata salaadoo wayu'tuu ay bixiyaan azakaata zakada wadaalika arrinkaasaana diinulqayimati toosnaanta diinteedii wa daliilu siyaami soonka daliilkiisu qowluhu ilaahay hadalkiisa weeye tacaalaa sarreeya uu yidhi yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyow kutiba waxaa la waajib yeelay calaykum dushiinna assiyaamu soonka kamaa sidii kutiba loo waajib yeelay loogu waajib yeelay cala aladiina kuwii min qablikum idinka idinka horreeyey lacallakum saa tattaquuna ilaahay uga baqdaan halkaa waxaad ogaatay soonku waa inugu waajib ummadihii inugu horreeyana waajib buu ku ahaa waxaa laga yaabaa inaan ku kala duwanaano sida loo soomo wakhtiga la soomo inaan ku kala duwanaana laga yaabaa laakiin ayagana waajib buu ku ahaa innagana waajib buu inugu yaha soonku wa daliilu lxaji xajka daliilkiisa qowluhu tacaala ilaahay hadalkiisa weeye welilaahi alla waxaa u sugnaaday calannaasi dadka dushoodana ugu sugnaaday xijulbeyti beytka in loo qasdoo loo xajiyo man ruuxii istadaaca awooda ilayhi beytka iyo xajka sabiilan wadda ahaan waman qofkii kafara gaalooba fa ina allaaha alla haniyun mid ka deeqtoon oo ka kaaftoon weeye canilcaalamiina uunko dhan waa ka deeqtoon yaho uma baahna aayaddanna waxayna baraysaa daliilka xajka ku soo arooray waxaa ka mida walilaahi alla waxaa u sugnaaday calannaasi dadka dushooda wuxuu ku leeyahay waajib ugu ah qofkii awooda xijulbeyti beydka ilaahay inuu xajiyo beydka la sheegay waa maxay ma xaramka maka weeye kacbadii waa qofkee man qofkii istidaaca awooda ilayhi beydkaa xaggiisa sabiilan wadda ahaan waddaduu ku gaari lahaa dhaqaalihii uu ku gaari lahaa amni inay tahay inuu awooddeeda leeyahay dhaqaalaheeda haysto waman kafara qofkii diida xajka oo ku gaalooba fa inna allaaha alle haniyun alla ka deeqtoonan uma baahnayn weeye oo ka maarma canil caalamiina unkoo dhan buu ka deeqtoonaya caalamna waa soo mara waa maxay maasi wallaahi wixii alla ka soo haray almartabatu athaaniyatu martabada labaad martabadii koowaad maxay ahay alislaamu martabadii labaadna alixsaanu aliimaanu martabadii saddexaadna alixsaanu soo maaha aha almartabatu athaaniyatu martabada labaad aliimaanu iimaan weeye rumayn aliimaanu waa rumayn wa huwa iimaanku bidcun waa dhowr bidcun maxaan ku macneeyey dhowr dhowr shay dhowr iyo wa sabcuuna toddobaatan shucbatan ee qaybood iimaanku wuxuu u qaybsamaa toddobaatan iyo dhowr qaybood wa huwa iimaanku bidcun waa dhowr iyo wa sabcuuna toddobaatan shucbatan ee qaybood fa aclaahaa waxaa ugu sarreeya qowlu laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin in lagu hadlo ila allahu alla maahane laa ilaaha ila allahu in lagu hadlaa ugu sarraysa iimaanka wa adnaahaa midda ugu hoosaysa imaadatu l dhibka oo laga zuuliyo laga leexiyo weeye cani ariiqi wadada al adaa waa dhibka mala fahmo waa dhibka imaata waa maxay waa isaala zuulin laga leexiyo leexin laga leexinayo imaatatl adaa dhibka oo laga leexiyo cani ariiqi waddada wal xayaa'u xishoodkuna shucbatun waa qayb oo minal iimaani iimaanka ka tirsan halkaa waxaad ogaatay iimaanku waa qaybsamaa wuxuu u qaybsamaa saddex saddexdaa u qaybsamaa waxa weeye wax qalbiga ah iyo wax carabka lagaga hadlo iyo wax xubnaha iyo jawaarixda laga sameeyo saddexdiiba haddii meeshu waa lagaga hadlo waa maxay qowluu laa ilaaha ila allah waa wixii carabka lagaga hadlayey imaadat ladaa cani ariiqna waa wixii xubnaha laga samaynayo dhagaxa iyo qubka mooska iyo qarshooyinka iyo dhalooyinka meesha yaallo aad ka zuulaysa muslimiinta dhibaya soo laba ma aha kan saddexaad waxaa weeye alxayaa waa xishood waa camal qalbi ah qofku inuu xishoodo waxa xun uu ka sarriigto is-ilaaliyo wax kastoo xun uu iska ilaaliyo qof xishoonaya u noqdo saddexdaa qaybood bay culammadu u qaban lidaalika waxay yidhaahdaan ictiqaadun bilqalbi qalbiga wax laga aamino weeye wa qowlun billisaani carabka wax lagaga hadlo weeye wa camalun bil arkaan xubnaha wax lagaga shaqeeyo weeyaanoo xubnaha laga sameeyo wa arkaanuhu iimaanka tiirarkiisuna sitatun lix weeye kamaa filxadiidi sida xadiidkii ku sugnaa ahaa an tu'mina waa inaad rumaysid billaahi alle wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa waa inaad rumaysid wa kutubihi ilaahay kutubtiisa waa inaad rumaysid wa rusulihi ilaahay rusushiisa waa inaad rumaysid walyowmi maalinkii waa inaad rumaysid al aakhiri ee dambe wa tu'mina waa inaad rumaysid bilqadari qadarka ilaahay khayrihi kiisa wanaagsan iyo wa sharrihi kiisa dhibkaaba ilaahay waxa ka yimaado dhan waa khayr laakiin innaga marka laynoo dhigo baa waxaa laga yaabaa inaan shar u aragno marka lixdaas arkaanul islaamkan halkaasaa lagu sheega an tu'mina billaahi kow wa malaa'ikatihi labo wa kutubihi saddex wa rusulihi afar walyowmi alaakhiri shan wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi waa waxa weeye lix wadaliilu waxaa u daliilah calaa haadihi al tiirarkan asitati ee lixda ah lixdee lixdan hadda xadiidku sheegay qowluhu tacaala ilaahay hadalkiisa laysa ma aha albira wanaagu an tuwalluu inaad jeedisaan wujuuhakum wejiyaashiina qibala almashriqi qorax ka soo bax iyo walmaqribi qoraxu dhac dhankeeda xagga qoraxdu ka soo baxday in loola jeensado ama xagga qoraxdu ee u dhacdo loo jeensado waxba biri iyo wanaag ma aha walaakina albira wanaaggu man ruux weeye biri biru man ruux wanaaggiis weeye aamana rumeeyey billaahi alle iyo walyowmil aakhiri maalinka dambe iyo walmalaa'ikati malaa'igta iyo walkitaabi kutubta iyo walnebiyiina nebiyaasha arkaanul iimaankii lixda ahaa aayaddaanu intay sheegtay ila fiiriya arkaanul iimaankii lixda ahaa waxay sheegtay walaakina albira man aamana billaahi kow walyowmi alaakhiri labo waalmalaa'ikati saddex walkitaabi iyo kutubtii loola jeedo afar waannebiyiina oo nebiyaashii ah, shan maxaa inaga dhiman yah labade lix bay ahaayeen shan baan hayna halkee dhiman tu'mina bilqadari khayri wa soo maaha waatan aayaddan fiiri wa daliilu lqadari qadarka waxaa u daliil ah qowluhu tacaalaa alqadar daliilu lqadari qadarka ilaahay daliilkiisuna waxa weeye qowluhu alla hadalkiisa tacaala sarreeya uu yidhi innaa annagu kulla shay-in wax walba khalaqnaahu waan abuurnay biqadarin qadar ayaan ku abuurnay iyo jaangoyn aan jaangoynay ilahay baa ku abuuray sidaa uu kuu sameeyey qof walbow waad qadaran taha anugu wax kuguma dari karo abuurkaaga waxna kaama dhimi karo waxba kaama bedeli karo ayib marka inaa khalaqnaahu biqadarin muxuu deliishanayaa khayrkii iyo sharkiiba halkaasay soo wadagelayaan almartabatu athaalitatu martabada saddexaad al ixsaanu soo islaamku saddex martaba ma lahayn al islaamki islaamku maaqa tiir buu lahaa martabadii labaad waxay ahayd aliimaanu iimaanu maaqa tiir buu lahaa lix tiir buu lahaa maaqu u qaybsamayay bidcun wa sabcuuna shucbatan toddobaatan iyo dhowr maxaa ugu sarreeyey laa ilaaha illa allah maxaa ugu hooseeyey imaadaatuladaa cani ariiq soo ma xasuutaan martabadii saddexaad oo ugu dambeysay almartabatu athaalithatu martabada saddexaad al ixsaanu waa wanaajin ixsaanku laba u qaybsamaa ixsaan inaad dadka wanaag u samaysid makhluuqa iyo bani aadamka iyo ixsaan oo cibaadada ah soo middan soo ixsaanka cibaadada ahaa kii cibaadada ah buu ka hadlaya ixsaanka cibaadada muxuu ahaa muraaqabatullaahi tacaala fi cibaada soo maaha isagii buu ka hadlaaya almartabatu athaalitatu martabada saddexaad al ixsaanu weeye ruknun waa hal tiiroo waaxidun ee keliya asaga halka islaamku uu shan tiir ka lahaa iimaankuna lix tiir ka lahaa kan ixsaankaahi wuxuu leeyahay ruknun waaxidun islaamku shan tiir buu lahaa iimaankuna lix tiir buu lahaa ixsaankuna ruknun waaxidun kamaa filxadiidi sidii xadiidkii ku sugnay an tacbuda waa inaad caabudid allaaha alle ka'annaka sidii taraahu ada u jeedo kale fa in lam takun haddaadan ahayn taraahu alla mid arkaya fa asagaa yaraaka ku arko kuu jeeda wadaliilu waxaana u daliila qowluhu alla hadalkii tacaalaa sarreeye uu yidhi innallaaha alle maca aladiina kuwii la jirankooda weeye ittaqow alla ka baqay iyo waladiina kuwii hum ayaguwaa muxsinuuna cibaadada hagaajinaya oo samafalayaasha ah addoonkana wanaag bay u samaynayeen cibaadadana waa hagaajinayeen ilaahay baa macooda ah see maciisa kula yaha bicilmihi wa xifdihi ilaahay baa xifdinaya o ilaalinaya wey wa qowluhu tacaalaa ayaa u daliila hadalkii alle sarreeye uu yidhi watawakal tala saaro calaalcasiizi allaha qaalibka ahoo xoogga badan arraxiim ee naxariista badan alladii allahaasoo yaraaka ku arkaya xiina markii taquumaad istaagaysid iyo wa taqallubaka gadgadoonkaaga fi saajidiina dadka sujuudaya dhexdooda aad la gadgadoomaysid sujuudayeen waad raacaysaa way ka soo kacayaan waad raacaysaa innahu alle huwa asagaa as samiicu allaha maqalka badana alcaliimu wax walbeeto samiic weeyaano wax kastoo lagu hadla wuu maqlaa caliim weeyaan oo wax kasta oo ficil ahaan loo sameeya ilaahay wuu og ogyaha wa qowluhu tacaala ilaahay hadalkiisaa u daliila wamaa takuunu ma ahaatee nebi moxamedow fii sha'nin arrin dhexdii mid ku sugan wamaa tatluu ma akhridid minhu xaggiisa min qur'aanin xaaladda aad ku sugan tahay xaggeeda min qur'aanin wax qur'aan ah walaa tacmaluuna ma samaysaan min camalin wax camal iyo cibaado ah ilaa kunnaa waxaan ahaanay calaykum dushiinna shuhuudan kuwa markhaati ka ah id waqti tufiiduuna aad dhex tiimbanayseen fiihi camalkaas markaad camalka samaynaysid ilahay waa kuu jeedaa madar ilaah bay kaa taha madan dan kalaad ka leedaha markaad qur-aanka akhrinaysid markaad tukanaysid markaad darsiga dhegaysanaysid markaad darsiga akhrinaysid ilaahay wuxuu leeyahay shuhuudan id tufiiduuna fiih markaad camalkaa ku dhex jirtaan oo dhex galaysaan ilahay markhaati buu kaayaha waa kuu jeedaa waa ku daalacanaya wamaa takuunu ma ahaatid nebi maxamedow fii sha'nin arrin dhexdii mid ku sugan wamaa tatluu ma akhridid minhu arrinka xaggii xaluu ka haday min qur'aanin wax qur'aan ah walaa tacmaluuna ma samaysaan min camalin wax camala ilaa kunnaa waxaan ahaanay shuhuudan kuwa markhaatiya calaykum dushiinna idiin jeeda id waqti tufiiduuna aad dhex tiimbanayseen oo dhex gelayseen fiihi arrinkaa dhexdii waddaliilu waxaa u daliila min asunnati sunnada xaggeeda xadiidu jibraa'iila jibraa'iil xadiidkiisii almashhuuru ee caanka ahaa can cumar ibni alkhadaabna laga wariyey radia allaahu canhu qaala cumar wuxuu yidhi baynamaa waqti naxnu annagu juluusun aan farfadhino cinda nebiyi nebiga agti sala allahu calayh wasalam id wakhtigaasaa dalaca waxaa nugu yimid oo nugu soo baxay calaynaa korkeenna rajulu nin shadiidu bayaadi thiyaabi sida loogu dhawaaqaya halkaa u fiirso shadiidun ma aha laba tanwiina laba laba shaqal ma leh shadiidu bayaadi thiyaabi shadiidu bayaadi thiyaabi shadiid waa wax daran aad u adag bayaadna waa caddaan afyaabna waa dharka ma la fahm macnaheedu wuxuu noqonayaa shadiidu bayaadi thiyaabi dharkiisa halkaa ka bilow macnaha dharkiisa caddaantiisu ay daran tahay dhar aad u cadcad buu qabaa shadiidu sawaadi shacri ashacr waa tinta sawaadkuna waa madowga shadiidkuna waa kaan soo maray shadiidu sawaadi shacri tintiisa madowgeeduna uu aada u daran yaho timamadmadow laa yuraa ninkaa laga arki maayo calayhi dushiisa atharu safari wax raad safar ah qofku markuu safar ka yimaado maalan baabuurta meelahan uga dego qof rafaadsan oo indhuhu guduuteen oo afku qallalay oo waxa weyan laga yaaba kabihii inay bus iyo boor kaga dhex jiruu noqonaya markuu leanna socdaal dheer bu soo gala maba moodidba ninkaa nin safar soo galayba laa yuraa laga arki maayo calayhi dushiisa atharu safari wax raad safar ah safar raadkiisa walaa yacrifu ma garanayn hu ninkaas minaa annaga xaggeenna xaluu ka haday axadun qofna dadkayagii magaalada joogayna nin aan garanayna ma ah leanna ninku hadduu musaafir yahayna raadkii safarka ka muuqan lahaa kama muuqata ninkan hadduu nin meesha deggan yahayna odayaashii magaalada degganaaba garan lahaa ayana garan maayaan waana nin quruxdii ka badatay xataa jalasa ilaa uu la fadhiistay ila nebiy nebiga sala alla alay wasalam si u soo socduu nebiga ag fadhiistay fa asnada ninkii wuxuu ku tiiriyey rukbatayhi labadiisii jilib labadiisii low ilaa rukbatayhi labadii low oo nebiga sala allahu calayhi wasalam labadiisii jilbood buu nebiga kuwiisii ku tiiriyey wa wadaca wuxuu dhigay kafayhi labadiisa calaacalood calaa fakhidayhi labadiisa bowdo labadii gacmood buu inta qaado bowdyihii nebiga saara ama ma ahana asagaa labadiisii gacmood bowdyaha saartay bowdyihiisii oo gacmihiisiiyo bowdyihiisii buu isa saara wa wadaca wuu dhigay kafayhi calaa labadiisa gacmood calaacalood calaa fakhidayhi labadiisa bowdo wa qaala wuxuu yidhi yaa muxammadu muxamedow akhbirnii iga waran cani lislaami islaamka fa qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam an tashhada waa inaad qirtid an laa ilaaha macbud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu alla maahane wa anna muxameda nebi muxamedna rasuulullaahi rasuulkii alla inuu yahay waa inaad qirtid wa tuqiima waa inaad toosisid asalaata salaada wa tu'tiya waa inaad bixisid azakaata zakada wa tasuuma waa inaad soontid ramadaana bisha ramadaan wa taxuja waa inaad xajidid albeyta kacbada in istadacta haddaad awoodid ilayhi beytka xaggiisa sabiilan wada ahaan somaynan sobar intaanoo kale qaala ninkii wuxuu yidhi sadaqta run baa sheegta ninku waa kee kii timaha madoobaa soo maaha ninkii timaha madoobaayo dharka caddaa ah wuxuu yidhi runtaa weeyaanbi saxaabigii cumaraa wuxuu yidhi facajibnaa waan la yaabnay lahu ninkii yas'aluhu nebiga sidii ninaan waxba ogeyn buu weydiinayaa maxamedow waxaan iga warran wa yusadiquhu wuu u rumaynayaa sidii nin wax garanaya waa wax la yaab leh qof hadduu halkaa hadda kaaga yimaado oo ku yidhaha sheekhow su-aashaan iga waran waxaad moodaysaa qofkan qof jaahil ah waa aan su-aasha garanayn inuu yahay soo saas maaha su-aashii markaad u sheegta hadduu kira wallahi waa runta waa runtaana maxay u qaadanaysaa nin horay war usii ogaayo waxaan og oo runtaa ku leh waxay bay marka saxaabadu la yaabeen sidii ninaan waxba ogeynna waxbuu u weydiinayaa sidiina wax ogna waa runtaabu ku hayaa qaala haddana wuxuu yidhi fa akhbirnii iga waran cani liimaani iimaanka qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam an tu'mina waa inaad rumaysid billaahi alle iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa iyo wa kutubihi kutubtiisa iyo wa rusulihi rusushiisa iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe wa tu'mina waa inaad rumaysid bilqadari qadarka alle khayrihi kiisa wanaagsan iyo wa sharihi kiisa kalaba sharka ah qaala haddana wuxuu yidhi sadaqta run baa sheegtay qaala wuxuu yidhi haddana ninkii fa akhbirnii moxamedow waxaad iga warrantaa cani lixsaani ixsaanka qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam an tacbudda waa inaad caabudid allaha alle kaannaka sidii taraahu alle adoo u jeedoo kale fa in lam takun haddaadan ahayn taraahu alla mid arkaya fa innahu asagaa yaraaka ku arka qaala wuxuu yidhi fa akhbirnii iga warran cani saacati saacadda qiyaame qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam mal mas-uulu kan la weydiinayo canhaa saacadda qiyaame xaggeeda wax laga weydiinayo biaclama mid ka yaqaanoo ka og maaha min asaa'ili kan wax weydiinaya macnaheedu waa maxay aniga aad wax i weyddiisay iyo adiga i weyddiinayaba saacadda qiyaamo goortay dhacaysa iskuma dhaanno anna ma aqaani anna ma taqaani mal mas-uulu maxaan ku macneeyey kan la weyddiinayo canhaa saacadda qiyaamo goortay dhacayso xaggeeda biaclama mid ku waraamoo ka yaqaana ma aha min asaa'ili kan wax weydiinaya oo adiga ah waa kii wax weyddiinayay qaala wuxuu yihi fa akhbirnii iga warran can imaaraatihaa ma ah halkaa waxaa ku qoran fiiriya can amaaraatihaa amaaraatihaa calaamadaheeda iga warran amaarad haddii la yidhaha waa calaamad laakiin imaaraad haddaad tidhaahdid oo waddanka imaaraadka noqonahaya mala fahma ama imaara waa madaxtinimo marka fa akhbirnii iga waran can amaaraatihaa saacadda qiyaame calaamadaha lagu garto iga warran qaala wuxuu yidhi nebigu an talida waa inay dhasho maxaa ka dambeeya almatu ma aha alamatu weeye miimku ma shadna alamatu addoontu amatu addoontu rabbatahaa sayidaddeeda waa inay dhasho addoontii baa waxay dhalaysaa ilmo sayid u ah ayada sayidka waa sheegi doonaaye wa an taraa waa inaad aragtid alxufaata kuwii cagaha caddaa alcuraata ee qaaqaawanaa alcaalata ee cayrta ahayoon waxba haysan ricaa'a shaa'i oo ari raaca ahaa yatadaawaluuna ayagoo ku dheerartamaya oo ku faantamaya fil bunyaani dhismaha maxaa laga wadaa saacadda qiyaama astaamaha lagu garta waxaa ka mid ah qofta dumarka markay gaala iyo muslimiin inta diriraan dumar laga soo qabsado oo dumarkii la addoonsado oo la qaybsado ninkii addoon guursada waxa weye addoon ilmo u dhasho dee ilmaha nin xoraa dhalay hooyadiina waa addoon marka ilmihii nin xoru uu dhalay dee aabbihiis baa sayidkii addoontaana sayidka waxa la yidhaha waa qofka addoonta leh qoftan dumarka aho addoonta ah ninka iska leh baa waxa la yidhaha sayid ama ninku hadduu addoon yahay qofka iska leh baa sayidkiisa la yidhaahdaa ninkii marka addoontiisii hadduu reer ka dhigto oo la kulmo ilmana ay u dhasho ilmihii nin xoraa dhalo aabba u ah hooyadiina waa addoon ilmaha marka hooyada wuxuu u noqonayaa sayid sayid buu u noqonayaa waa maxay isaga mas-uul ka noqonaya wey isaga mas-uulka noqona waxaa labaad in laga wadoo suurtagal ah aakhiru zamaanka marka la gaaro caasigu inuu bato waalidka caasi lagu noqdo adduunka waxaa la yaqaana waalidku inuu asagu ilmaha u taliyo laakiin aakhiru zamaanka marka la gaaro saacadda qiyaame calaamadaheeda waxaa ka mid a ah, ilmihii la dhalaaba waalidkii ku amar taaglaynaya hooya soco aabba xagga mar soo adeeg fariiso sii soco asagiiba waalidka u talinayaba markii aad aragtid ilmihii la dhalay oo waalidkood caasi ku noqday madarase halkan ku oli jirtay oo kitaabka kitaab jiray sacaado sheekh waa garanay shek abdiraxmaan baa galab anoo darsiga ku jira waxaa soo galay wiil dhallinyaraha orda ayaa noo soo galay marka waa la qabqabtay oo darsigii baan iska sii watay hadhow markaan soo baxaan maxaa dhacay saali wiilkii dhallinyarada ahayoo soo galay hooyadiibuu jidka ku dilay baa lihi kow suu u garaacayay u garaacayay bulsho sawaaxili oo meesha marayso dadkaan madowga u taqaanaan baa inta qabtay war maxaa dhacay markaas waa hooyada meesha waa waa edbinaya kolaha ayagii baa marka waxay ku bilaabeen asagii dhagax iyo ul iyo feer iyo haraati bay ku bilaabeen asagii waa istaahila nin hooyadii dilaya ka war oo weliba magaalada bartankeeda ku dilaa marka waa dabaalnimo waalidka ku dhalay waa inaad u dabacsan tahay u hadalqabowdahay baari u tahay wuxuu ku yidhaahdo oo wanaag iyo khayra aad yeeshid saasaa la rabaa weligin waalidkiina hadal kusoo celinina iska ilaaliya wax xun ha ku adeecnin laakiin wixii wanaag ah iyo khayr weligin waalidkiina ha kusoo celinin midda labaad ka mid a ah calaamadaha qiyaama waxaa ka mid a ah dadkii reemiyiga ahaa oo dhar la-aantu inta ku dhacday iska qaaqaawanaan jiray oo meelaha iyagoo lagu qaaqaawan mari jiray oo cagacad oo xoolaha raaci jiray oo inta ariga la raaciyo la siin jiray lacagta lagu siin jiray oo inta magaalo soo galay oo ilbaxay guryo dheer dheer dhisanahay kanu maaquu taagay siddeed dabaq sagaal dabaq koob iyo toban saddex iyo toban hadda laga dadkii haddaad hadda wareysatay magaalada nairobi qaybo badan oo ka mid ah wuxuu kuleeyahay baadiya ree baadiye ahaaye ha dad wada ree baadiye aho reemiyi aho xoolo dhaqata aho kabadda casaqabo mararka qaarkood kabuhu ka dhammaadaanoo suumanku inta ka gog-aan bay ahaan jireen labi iyo toban dabaq baa hadda magaalada laga taagaa marka sagaal dabaq sideed dabaq waa laga taagahaya yatadaawaluuna duulku waa dheerarka ayagoo ku dheerartamaya fil bunyaani bunyaankuna waa dhismaha dhismaha wey su-aalaha noocaasa markii looga jawaabay qaala cumar wuxuu yidhi famadaa ninkii wuu tegey waa dhaqaajiiba ninki waa naga tegey marya caddaaha fa labithnaa waa nagaanay maliyan xoogaa xoogaa baan meeshii sii joognay wax intee la eg bay sii joogeen riwaayo kala caddayso saddex maalmood bay meelihii iska sii joogeen leanna magaaladii bay joogaan maliyan xoogaaga laguu sheegay waa saddex maalmood ka bacdi fa qaala nebigu wuxuu yidhi yaa cumaru cumaru nebigaa cumar la hadlay atadrii ma garanaysay mani saa'ilu qofkii su-aasha i weydiinayay midu ciddu ahaa man assaa'ilu wey halkaa mani saa'ilu qofkii wax i weydiinayay ma garanaysa qultu waxaan idhi allaahu alle iyo rasuuluhu rasuulkiisa aclamu og ma garanayo ilaahay rasuulkiisaa garanaya qaala nebigu wuxuu yidhi haadaa kani ninkaan idiin yimid jibriilu jibriil wey ninkii maryaha cadcaddaa oo timaha madoobaa oo su'aalaha badnaa oo nebiga ag fadhiyey jibriil buu noqda waxaa isweydiin mudan muxuu doonaya waaye wuxuu yidhi ataakum wuxuu idinkugu yimid ataakum wuu idiin yimid yucallimukum xaaluu idin barayo amra diinikum diinteenna arrinkeeda diintiinnu wax idinka barayay diinta uu baray maxaa ka mid ah sheega arkaanu lislaamka arkaanu liimaan arkaanul ixsaan soo maa uu baray waxaa ka mid ah saacadda qiyaame inaan cidina ogey goortay dhici doonto waxyaalaha saxaabadu barteen waxaa ka mid ah saacadda qiyaame calaamadaha iyo astaanka lagu ogaan karo inay dhici doonto an talida laamatu rabatahaa wa an tara alxufaata alcuraata alcaalata ricaa'a ashaa'i ricaa'a ashyaa'i ma aha ricaa'a ashaa'i waayo kuwaasaa ka mid ah waxaa ka mid a ah diinta uu baray ardaygu markuu casharka baranayo oo uu darsi dhegaysanayo dhar wanaagsan inuu soo qaato xaggee laga qaadana asagu markuu imaanaya malku jibriil see ku yimi ma dhar jeexjeexan buu watay iyo kaba kala googo-an yaah timo madow dhar cadcad waxa weeyaan asagoon wax xumaanu ka muuqan ayuu yimi marka saxaabadu wuxuu barayaa marka darsiga aad dhegaysanaysid dhar wanaagsan soo gasho ma la fahma soo cadayso dharka dharkaaga u wanaagsan soo gasho diinta ilahi baad baranaysa wakaa xadiidkii nabi maxamed qaadansa sal ly slam laakiin haddaad timaada adoo cudiyuhu kugu baxeen surwaalkana jinyeerkiisa kaa jexjeexan yahay waxay kabihina kaa kala googo-an yihiin haddee waxa weye darsigii meel baad kaga dhacday xurmadiisii waa inaad diinta ilahay xurmadeeda ilaalisa soo cadayso dharkaaga wanaagsan soo qaado waxa waxaa dadka qaar baa waxay sameeyeen baraafuun iyo catar iyo waxaad heli karta issoo soo mari dabcan waa ragga laakiin gabdhihi hadday baraafuun isa soo mariyaan oo banaanka ula soo baxaan lama ogola guryahooda ha ku marsadeen oo ha ku joogeen sidaasa la raba marka tarbiyo wanaagsan oo dhaqan wanaagsan waxaa ka mid ah aadaabta uu baray malku jibriil markuu yimi nabiga xaggee ka fariista uu su-aasha weydiina ma gadaal buu ka istaagay maxamed uu su-aasha ka horran miyuu yidhi gadaal intuu istaagay ma taagnaa hortiisu soo fariistay yaa maxamed akhbirnii can alislaam ardayga aadaabtiisa waxaa ka mid a ah markuu sheikhiisa wax weydiinayo inuu horey kaga yimaado si wanaagsanna u weydiiyo si wanaagsan inuu u weydiiyo ayaa ka mid a ah. laakiin hadduu waryaa sheekh su-aal baan ku weydiinayaa istaag war haddee nin waxa weeyaan waxandadayaabaad u eg oo dhib geysanayaba marka tartiib akhlaaqda iyo aadaabtaas waxaa saxaabada la baray ka mid tahay asalkii saddexaad halkaasu inlabaad halkaasu inoogu ogya maxaa inoo dhiman al aslu waa asalkii saddexaad halkaa darsaa inoo dhiman insha allahu tacaala wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalih